kitaabu اlcidqi xorayntiiba u kitaab yahay axkaamteeda kitaabu اlcidqi iyo kitaabu اlictaaq ayb taba waa la dhahaa shaaficiyada marka waa u dambaysiiyaan cidqiga tafaa'ul xasanaa ku jira yidhaahdaana in ilaahay naarta uu naga xoreeya ayb gadaalay marka cidqiga mariyaan sida badan wayasixu lcidqu cidqigiiba ansaxayo xorayntii min kulli maalikin mid kastoo maaligoo wax milkiyey jaa'izi اlmri ama arinkiisu uu soconayo fii milkihi milkigiisa uu ku soconayo dhexdiisa jaa-is tasarufna nus qaara qoraya maxaa baxaya marka kii jaa-isu tasarufka aan ahayna meeshii ku baxay cunug yaroo kale addoon uu leeyahay waa xoreeyey maal ma ma soconayso addoon buu lahaa ama waa ha dhaxlo ama isagoo fayow buuba gatay waa waashay isagoo waalan marka jaa-isu tasaruf ma aha ma xorayntiisu ma ansaxayso safiihi ninkii safiih ah ee la sharay isagana maya sharidaas xataa ha noqoto addoonkii xoolo dhan ba addoonkau ka qabaa xaalad dardaaranna waa jooga ma cidqigiisa ma ansaxayo lanna ma maa zaada cala ulu maxjuuruu ka yahay <clears throat> wayaqacu wau dhacayaa ciqigii bisariixil ciqi la caddeeyey buu ku dhacaya walkinaayata kinaayana waa ku dhaca maca niyati lala qabo siiqadii buu hadda gelayaa marka ciqiga siiqadiisa siiqadii sariix iyo kinaayo noqon karaa sariixa marka maxaa noqonaya actaqtuka waa ku xoreeyey waa sariix <clears throat> markaas aniga wax kalean ka waday iyo ma laga yeelayo waa xoroobay ninkaas bis waana midda xadiidka uu ku soo arooro alaaun jidduhunna jiddun wahasluhunna jiddun saddex marka dheeshoodana waadhabtooduna waa dhab dheeshoodana waa dhab alictaaquba ha ku jirenayb <clears throat> kinaayana marka waa ku ansaxaa laakiin kinaayada maca niyati sayid baa addoonkiisa wuxuu ku yidhi maalan laa milka lii calayka laa milka lii calayka wax milkiya aniga aan leeyahay dushaada ma ahano kinaayo waa kaasoo galanayb laa sulطaana lii calayka sulطaana kuguma lihi kinaayo maxaa yeele waxaa dhici karta inuu ka wado yanii aniga haddadaan ninkaas shaqadaan u qabo saacaddaas aniga wax suldaana kuguma lihi ninkaas un aad inuu ka wadaa dhici karto inuu ka wadana waa dhici kartaa xorayn marka taas in laga hubsado waa isaga siiqadiina marka halkaas uga baxay waidaa actaqa bacda cabdin waidaa haddii actaqa ou xoreeyo bacda cabdin addoon qaarkiis cataqa calayhi wuu ku xoro waxaa ku xoroobayo jamiicuhu dhammaantiisa oo maalan wuxuu yidhi nisfuka xurun adiga addoonyow nuskaaga xoraa tahay bis wax qof kaloo la lehna ma jiro addoonkaas se keligiisa iskale ilaahay subxaana wa tacaala wax in lala yeesho maahane kulligiis waa ku xorooba markaa sida naagta haddii uu yidhaahdo nisfuka anti yani waa furantahay nus anti daaliqun yacnii nisfa dalqatin dalqad barkeedaa furan tahay hadduu yidhaha hal dalqad unbaa furmaysa dalqadu nus ma gasho xorayntuna nus ma gelaysa ulusu dala iyo nisfu dala iyo hadduu sheegay marba hadduu dalqad sheegay hal xaba leed soconaysa wain actaqa haddii uu xoreeyo shirkan lahu shirkan shirkad oo lahu isaga u sugnaatay fii cabdin addoon dhexdiis ugu sugnaatay buu xoreeyey walxaal huwa isaguna muusirun waay mid tanaad oo haysto saralcidqu cidqigii wuxuu u faafayaa ilaa baaqiihi inta kale wa kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaysa qiimatu nasiibi shariikihi kii lalahaa qiimihiisa nasiibkiisii ou lahaa ayaa dushiisa ahaanayso tanna waxay tahay addoon laysla leeyahy laba qofaa islale addoonkii nin baa wuxuu yidhi xor baa tahay aniga qaybtaydii addoonkii mubacadou noqday markaas waa kala qaaroobay xukunkiisii marka muxuu noqonayaa laba waa fiirinaya ninkan nuska ka xoreeyey nin wax haysta miya mase ma aha hadduu wax haysto addoonkan waa kugu xoroobaye ninkan qiimihiisa nus sii baa la shirkadda kula ahna ninkii kale addoonka nus kula maalan addoonka qiimihiisa waa boqol dollar konton ninkan sii baa la welahan ayaa lahaanayo isagii baa lahaanayo ninkan addoonkan welihiisa ninkan xornimada siiyey yaa lahaanayo mucsir waayo see la yeelaa marka konton dollar ma haayo oo ninkan siiyo uu ku gudo maxaa la samaynaa markaas xadiidku wuxuu leeyahay istusciya alcabdu hayra mashquuqin addoonkii shaqay baa la leeyahay shaqay ninkan u gud inta kugu dhiman iska sii xor baana kanna ma diidi kartidaa la leeyahay adigamaxaa yeele islaamku xornimadu aad ugu dadaala kan marka marka la yidhaahdo sidaas muxuu samaynaa marka addoon mubacad waaye maalinna wuxuu u shaqaynaa ninkaa iskaleh sayidkiisa maalinna ninkan xornimadiisa usoo shaqaysana waa inuu siiyo uusan dhibin marka istiscaa la yidhaha jumladaas marka xadiidka ku soo aroortay culammadu aad iskugu hayaan istusciya alcabdu hayra mashquuqin mudraj mia min kalaami اnebiyi mia war badan baa ku jira sida xooga badanna waa marfuuc waana xugun macmuul oo lagu camal falaayoshaaficiyada laakiin iyagu waxay leeyihiin muusir hadduu yahay waa ku xorooba laakiin hadduu mucsir noqdo istiscaa ma ma ma sheeganin wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan shirka lahu isaga u sugnaatay fii cabdin addoon dhexdii ugu sugnaatay ou xoreeyo walxaal huwa isaguna muusirun mid tanaada uu yahay saralcidqu xorayntii way faafaysaa ilaa baaqiyiiba u faafayaa addoonka intiisii kale oo see ugu faafaya wakaana calayhi ninkan nuska ka xoreeya dushiisa waxaa ahaanayso qiimatu nasiibi shariikihi shariigiisii nasiibkii uu lahaa qiimaheediibaa ayuu siinayaa waman malaka waaxida min waalidayhi ow mawluudayhi ow mawluudiihi waman malaka waaxida min waalidiihi ow mawluudiihi cataqa calayhi waman qofkii malaka milkiya waaxidan mid min waalidiihi dadkii dhala isaga ahaa waalidiihi marka marka hooyadiis aabbihiis awowgiis ayeydiis ow amase mawluudiihi faraci waayo kuwa dhale isagana ilmihiisii addoon abuu arkay waa soo gaday ama ilmihiisi ilmihii ay dhaleen cataqa calayhi waa korkiisuu ku xorooba bimujarad uu markuu soo gadayba addoon u noqon maayaane xorbay iska ahaana waalidka addoon makuu noqonayo adigana ilmo aad dhashayna addoon makuu noqonayaan adiga asalay farac shaaficiyadu iyagu marka saasay dhahayaan xadiid baa laakin wuxuu leeyay man malaka daa raximin maxramin qofkii maxramba milkiyo dhaha shaaficiyadu marka meesha laakiin asalkay farci ka soo qaateen waxa kale ma inaan gelin ama cunug yar ha noqdo ahlu tabaruc ama yuusan noqonin waaba iska xoroobayaa sidiisakuwa kale marka iyada xoreynay u baahnaanaya ayb faslun fi lwalaa'i welihiiba uu fasal yahay yaa qaadanaya walwalaau waluhu min xuquuqi اlcidqi xoreynta xuquuqdeeda xoraynta qofkiiu xoreeyaa walaha iskale xaqiisa uu noqonaya wa xukmuhu xukunkiisana xukmu tacsiibi tacsiibka xukunkiisa waa cinda cadamihi cinda cadami tacsiibi marka tacsiibkii la waayo casabadii marka la waayo xukunkiisa marka waa xukmu tacsiib macna tacsiib fara'idkan kusoo marnay macruuf ah. ayb oo ninkii wax xoreeyo asaga iskale nicmadii mawlo isaga ah isagii waa dhintay yaa ka dhexlaya marka walahaasi alcasaba almutacasibuuna bianfusihim casaba almutacasibuuna bianfusihim yaa ugu dhowna jihadee ugu dhoweyd bunuwadaa dhoweydna bunuwo ubowa saas u soctay saas u kala helay wayantaqilu اlwalaau welihii waa wareegayaa markaa can ilmuctiqi kii wax xoreeya buu ka wareegayaa ila اdukuuri labkii ayuu u wareegayaa kuwii labka ahaa min casabatihi oo muctiqa casabadiisa ah isagii waa ka wareegaa midaan hadda suureynayna hadduu dhintoo kale wuxuu ku wareegayaa marka owlaa rajulin dakar naag iyada maya ma wala ma helayo casaba binafsihaa ma ahan iyada biayriha ama maca ayriha unbay ahaa kartaa wa tartiibu casabaati casabaadka tartiibtooda fi lwalaa'i walaha ka tartiibihim oo kale weeyaan kala horraysiintooda fil irti dhaxalkas ay ugu kala horreeyeen walaa yajuusu oo marka waxaa waaye bunuwada ayaa ugu horraysa ubuwadaa ku xigto saasay u socotaa marka ukhuwadaa ku xigto cumuumadaa ku xigo uma alwalaa bunuwada marka hadday tahay marka aabbihii isaga waxba u moogta hadday jihat ay joogto aabbaha isaga waa ahlufardow iska ahaa dhaxalka markii la jooga daym ilma joogan ilmihii baa casabadii ka xigsanaya marka ayagaa noqonaya walaa yajuusu ma bannaana bayculwalaa'i walaha iibintiisa walaa hibatuhuna ma bannaana oo inuu yidhaha qofka welihii aan hebel ku kaa gaday isii lacag ma kala gado karo sida walaaltinimada qof aa walaal la tahay aada u gada karin baa kaana loo gedi karin walaa hibatuna ma banaana faslun fi tadbiiri dibdhigii addoonku mudaber bau noqon karaayo marka haddaan dhinto fa anta xurun ayaa la yidhi maalan waman qaala qofkii yidhaha licabdihi addoonkiisa idaa mitu haddii aan dhinto fa anta adiga xurun baa tahay fa huwa isagu kaasi mudabarun weeyaan waa mudaber ayb yactiqu waa xoroobayaa bacda wafaatihi dhimashadiisa ka ninkaa markuu dhinto kadib buu xoroobayaa intee ka xoroobaya min uluihi isaga ulukiisu ka xoroobay iska jir marka min uluihi iyo min ra'si maalihi kala garan min uluihi buu ka xorooba waxaa laga wadaa haddii ninkan sidaa la yidhi addoonkaas ninkan marku dhimanaayo ulusul maalkiisii uu la ekaado addoonka qiimihiisa waa fakaday waa xoroobay addoonkii qiimihiisiibaa wuxuu ka batay ulusu maalihi ma xoroobayo markaasnayb uludka umbaa loo fiirina oo nin baa lix addoon ou lahaa xoreeyey xilligii nebiga sal l slam lix ou xoreeyey maalna wax kale ma haysan ayaga unbuu ka qabay muxuu dardaarmi karay ulud buu dardaarmi karay ka badanna looma ogolayn afar marka nebiga waa addoomiyey labana marka waa xoreeyey ulu baa laga sameeyey meeshaasaa laga qaadana marka lixay ahaayeen lix maxaa ulua labo laba le xoroobaysa marka inta kale maaha see la yeelo waa loo qori tuuray marka qorituur marka labadii nasiibkood oo usoo baxaya xornimada hesha min uluihi marka macnaheeda sidaas ayb wayajuusu lahu <clears throat> waxaa u bannaan ninkii tadbiirka sameeyey an yabiicahu inuu iska gado fii xaali xayaatihi noloshiisa dhexdeeda addoonka mudabarkaa xugun kaleu leeyahay oo ah waa la gedi karaa isaga ayb kuwa aan la gedi karin buu keeni doonaa addoommada ka mida ah, kan waa la gedi karaa laakiin ayb oo marka addoonkan haddii uu yidhi haddaan aniga dhinto xor baa tahay mar dambaa waxaa isaga soo dhacday inuu iska gado waa gadaa marka addoonkamarkuu gado kabacdi ninka eh, nin kale ou gato kan markau dhinto ma xoroobaya marka ma xoroobaya nacam bis waayo nin kale buu u wareegayba gacan kaleu ku wareega nacam nin kale iskale ninkan maxaa ka khuseeya marka laakiin intuu asaga gacanta ugu jiro hadduu dhinto ulusulmaalkiisiina uu ka yaraado ama la ekaado waa xorooba ninkaas wayabdulu tadbiiruhu tadbiirkiisiina waa burayaa markaas mar haddii la gado tadbiirkii waa buray bs wa xukmu lmudaberi kii la dibdhigay xukunkiisana fii xaali xayaati sayidi sayidka noloshiisa dhexdeeda xukmu lcabdi addoon xukunkiisa weeyaan alqini ee addoon addoonnimadiisu saafi tahay yanii ninkan la dibdhigay haddaan dhinto xor baa tahay la yidhi muxuu kula joogaa sayidkiisana addoonnimuu kula joogaa waa addoon kaamil ah nin qaarkiis xor yahay iyo ma aha faslun fi lkitaabati kitaabadii buu fasal yahay addoonka marka addoommada mararka qaar waa la kitaabeeya waxaa la yidhaahdaa haddaad intaas keento xor baa tahay kitaabada marka shaaficiyadu waxay shardiyaan an takuuna munajamatan in laba tooko ama saddex tooko loo bixiyo oo wuxuu yidhi maalan haddaad ii keento intaas kun dollar haddaa keento xor baa tahay ood u kala keenaysid saddex tooko saddex bil saddex bil saddex bil bis ninkaa mukaataba la yidhaha waa la kitaabeeyey asalkeedana waxaa laga qaadanaya waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa kitaabada marka caqad see-a ah waay marka isagaa sheegi doona waxa ay tahay wاlkitaabatu kitaabadii mustaxabatun mid la suneeyey waay fakaatibuuhum taas amru istixbaab waay goorma idaa sa'alahaa haddii uu weydiisto alcabdu addoonkii wa kaana ouna ahaado addoonkaasi ma'muunan ku loo aamin yahay muktasiban wax kasban karo shaqaysan karo ma'muun haddii uu yahay waxna shaqaysan kara mid la aamino haddii uu yahay muktasiban shaqana yaqaano soo shaqaysan karo maxaa la diidaa maalan addoomaha oo kale naagaha ah in la kitaabeeyo haddii laga cabsanayo laysleeyahay leeyahay lacag keen baa la yidhi xirfad ma leh waxaa laga yaabaa inay jirkeeda gadataba markaas oo waxaas ay kusaysa aad ma fiicna marka taaswalaa tasixu ma ansaxayo ilaa oo kitaabadii ma ansaxayso ilaa bimaalin maal macluumin maalka oo macluumin la yaqaana maaha maal la yaqaanay ku ansaxaysaa majhuul lama rabo haddaad lacag un ii keento saddexdii bilood mar saddex bilood kale saddex bilood kale waa ku xoreeyey maya waa inuu caddeeyo waxaan la keenayo wayakuunu wuxuu ahaanayaa mu'ajalan mid la madaleeyey ilaa ajalin waqti intii kaa macluumin la yaqaano aqaluhu inta ugu yar najmaani laba raato ay tahay laba yani laba jeera waa in ugu yaraan laba jeer la kala keeno wuxuu diidayaa inuu yidhaah waa ku kitaabeeyey hadda keen lacagti keen muajal inay tahay laba jeerna lakala dhiibo ayb wahiya min jihati sayidi wahiya kitaabadu caqadkeedu noocee waay wahiya kitaabadu min jihati sayidi dhinaca sayidka laazimatun waaye mid laazim ama lagama noqon karo sayidku hadduu yidhaha addoonkiisii kun haddaa ii keento waa ku xoreeye waa ka laabtay ma fasakhi karo laazimay agtiisa ka tahay wa min jihati lmukaatabi addoonka la kitaabeeyeyna jaa weeyaan iyadu jaa oo addoonku hadduu yidhaha war aniga waxaas ma soo shaqayn kara tabar uma hayo addoonnimadeydaan iska joogaya hadduu dhaho waa yeeli karaa ila isagan baa loo danaynaya awalba laakiin sayidku kama noqon karo laazimay isaga ku tahay falahu wuxuu leeyahay fasquhaa fasaqideeda mataa shaaa goortuu doono ayb dadka qaaraa iska rababa sidaas addoonnimada iyo haddaad xorowdo waxay isleeyihiin amaad meelaa ka shaqaysato iyo saa isu maamusho weysaa hadhowna waxaasoo nolola dhib ah uu kugu soo baxaa hadda noloshaada ninaa iska haayeen meeshaan muritaaniya la yidhaahbaa addoonnimada hadda adduunyada badanaa waxaa la yidhaha addoonnimadaan hadda annaga aan aragno badanaa hadda waa isaga yaraatay ama maba jirtaba shibi macduum muritaaniya marka addoonnimo ka ji addoonnimaa ka jeersan oo dad addoomo layska dhexlayo dadkoodii hore la dhexdhexlaa iska jiraan weli meelahan hadda marka qaanuunkan dawliga lagu sheego ee dawladaha galay la yidhi ayaa wuxuu ibdaalinaa addoonnimada leeyahay adoonsi m qof qof ma la adoonsan karo dadka markaasaa dowladiiyad marka waay laaimeen waxay laasimiyeen in addoonnimadaas layska dhaafo dowladdii marka muritaaniya waxay isku dayday marka addoonnimadaas in laga baxo dadkii waxaa la yidhi dadkii addoommadan sii daaya iska xoreeya faraha ka qaada addoommadii baa marka aan yeelayninoo diideen nag marka waa laga yeelsiiy waay waa iska jiraan dad marka iyagu marka loo dhabogalana waxay leeyiin meel aan aadna ma naqaandowladna waxnama siinaysa hadhow marka hadda dadkan baaba waxna siiyo ku noolnaha inaga saasay dhahayaallahu mustacaan mukaatabkii atasarufu buu leeyahay tasaruf <clears throat> fii maa kii dhexdiisa oo ku tasarufo fii yadihi gacantiisa ku jiray oo min almaali maal haddii soo shaqeey la yidhi tasaruf loo idmay wixii gacantiisa ku jiro maal inuu ku tasarufuu leeyahay wayejibu waxaa waajibaya cala sayidi sayidka korkiisa an yadaca canhu inuu ka dhigo min maali lkitaabati kitaabada maalkeeda maa shay yastaciinu bihi ou ku kaalmo dalbo calaa adaa'i nujuumi اlkitaabati kitaabada qaybaheeda ku gudashadeedii wayejibu waxaa ku waajibaya cala sayidi sayidka korkiisa goorma bacda sixati kitaabati cabdihi addoonkiisa kitaabadiisa markuu ansaxo kadib an yadaca inuu ka dejiyo canhu xaggiisa min maalilkitaabati kitaabada maalkeeda maa shay uu ka dejiyo yastaciinu bihi uu ku kaalmaysanayo calaa adaa'i nujuumilkitaabati kitaabadan yacnii qaybteeda qaybqaybaheeda gudideedii wax uu ku kaalmaysto inuu ka ridaa la rabaa maalan kun buu ku kitaabeeyey markaasu wuxuu yidhi boqol waa kaa ride boqolkaas marka wuxuu u kaalmaysanayaa wixii uu bixin lahaabaa xeer ka nuqsaamayo oo ka degayo waa min baabi alicaana marka alicaanatu cala alcidqi walaa yactiqu ma xoroobayo addoonkii ilaa biadaa'i jamiici ilmaali maalka gudashadii maalka dhammaantiis gudashadeed maahane maalkoo dhan markuu guto ayuu xor noqonayaa haddii kun dollar la yidhi ou sagaal boqol iyo sagaashan iyo shan dhiibay oo shan ay ku harsantahay weliba adoon qayba adoonkamarkuu kulligiis wada dhammeeyo ayuu ka baxaa marka adoonnimadii faslun fii ummahaati اlwlaadi ummahaat اlawlaad umwalad markayaa la yidhaha umwalad waxaa la yidhaha ninka addoontiisa hadduu ilmo ka dhashado mustawladana waa la yidhaha umwaladna waa layska dhihi karaa marka ilmihiisiibay hooyo u noqotay isaga addoonnimo ugu tegey waa dhashay ilmihiisii dabcan waa xor ilmihiisay marka hooye u tahay taas marka xukun gaaray leedahay iyad waidaa asaaba hadduu asiibo asayidu sayidkii amatahu addoontiisii fa wadacad ay dhasho maa wax tabayana fiihi dhexdiisa uu ku caddaaday shay-un wax oo min khalqi aadamiyin aadami abuurkiisa ah addoontiisiiba u tegey uur bay yeelatay waxay dejisay oy dhigtay wax suurad bani aadam oo bani aadamba la dhihi karay dhashay xaruma calayhi marka umwalan ay noqotay markaas ilmaha inay u joogaan qasab maaha xaruma calayhi waxaa dushiisa xaaraan ka ah baycuhaa beeceeda inuu gado waa ka xaaraam cumar baa marka reebay saxaabadana waa ku raaceen cali baa markii dambe marka waxaa laga wariyey inuu ogolaaday in la gedi karo adoomaha umu waladka saasoo kale cabiidata salamaani baa marka wuxuu yidhi ra'yuka yacnii maca cumar ama maca aljamaacati khayru min ra'yika waxdika ra'yiga adig kaligaa ah, la ra'yiyeysay iyo ra'yigii ay cumar iyo saxaabadii dhammaanta kula ra'yiyeeyeen kan kalaa kaasaa marka ah ka fiican buu yihi ra'yigaaga jamaacadaa ka fiican midka kaligaa ah ayb meeshaas marka waxaa ku jira marka saxaabadii maadaama qowlkan marka taasuu ku socdaa cumar baa sidaas tilmaamay waana lagu raacay binaan calaa dalika marka kaas unbaa soconaxaruma calayhi baycuhaa baa ka xaaraama warahnuhaa rahnu dhigisteedana waa ka xaaraan ilaa haddii rahan maxay tahay dayn aad qaaday baa iyad u dhigtay hadhow deyntii baa laga gudsanaa marka iyadii baa lagu gudsanaa ma iyadana masaas gacan kale inay gasha maya wahibatuhaa hibadeeda xaaraam ah wajaaza lahu waxaa u bannaan atasarufu tasaruf fiiha iyada dhexdeeda uu ku tasarufo see ugu tasarufaa bilistikhdaami adeegsi walwadi iyo u tegid inuu u jimaaco inuu yacnii adeegsado waa leeyahay ayb waidaa maata haddii uu dhinto asayidu sayidkii haddii uu dhinto cataqad way xoroobaysaa ficilkan marka waxay yidhaahdaan macluum iyuu ku yimaadaa sida badan cataqad way xoroobaysaa iyadana min rasi maalihi bay ka xoroobaysaa rasu maalkiisa adaafeer marka min uluihi baan dhahnay mudabarki hadda maxaan nihi min rasi maalihi ma loo feerinaya ul ninkan waa dhintay xoolo dhanba um waladkaasu ka qabaa xoolo dhanba addoontaas ilmaha u dhashay bis iyuu ka qabaa ma la dhahaayo marka ulu waa ka badan tahay ha loo kaadiyo warafadii baa la siinayaa oo waa la dhaxlayaa ma la dhahayo sidaas maal hadduu keligeed ka qabo waa xorowday ninkanba hadduu madax la-abay bis waaba xorowdeen ra-su maalkiisay ka xorowday ulu maaha ayb maxay marka samaynaya iyada marka ma afar bilood iyo tobanay ku ciddo tirsanay ciddadeeda horaan usoo marnay ciddatuhaa ciddatu amatin waa addoon ciddadeed bay samayneen ayb wajaaza lahu tasarufu marka wuxuu yidhi wajaaza lahu tasarufu fiiha biاlistiqdaami walwai waidaa maata sayidu haddii uu dhintana cataqad min ra'si maalihi bay ka xorowday qabla duyuuni deymaha ka hor walwasaayo iyo dardaaran ka hor ninkan haddii deymo xataa lagu lahaa iyadaa laga hormarinaa deynta oo ma la dhahayo marka hore deynta hala bixiyo hadday wax soo haraana iyada marka xor ay noqonaysaa may xataa deymanka lagu leeyahay iyadaa ka horeyso dardaarankii ou meelo kale u dardaarmay iyadaa ka horeyso wawaladuhaa waladkeeda min gayrihi wawaladuhaa ilmaheeda min hayrihi isaga kayrkiis ka ahaaday bimansilatihaa iyadoo kale waa maalan naagtan hore ninka ninbuu ku daray ilmay u dhashay ilmahaasi marka yay raacayaan oo aan ninkaan dhalin laakiin sayidka uusan dhalin iyaday raacayaan waa xoroobayaan eegan wawaladuhaa ilmaheeda min hayrihi isaga kayrkiis ka ahaaday bimansilatihaa iyadoo iyada mansiladeedoo kale waa waman asaaba qofkii asiiba amata hayrihi isaga kayrkiis addoon ou lahaa nin kale addoontiis buu ku dhacay ou asiibay binikaaxin buu ku asiibay nikaax waladuhu waladkiisa minhaa iyada ka ahaaday xaggeeda mamluukun weeyaan addoon la leeyahay yaa iskale lisayidiha addoonta sayidkeeda iskale naag addoonaa iska guursatay shuruudda inta lagaa helay ilmay kuu dhashay ilmahaagaas maxay noqonaan addoomo waay yaa iskale addoonta aa qabta ninka iskalaha iskale sababka marka loo diidayba saas waa in addoon loo guursado waxa loo reebay ilaa shuruud adag loogu xiray waxay tahay ilmahaaga inaysa addooma noqonin adoo xor ah ayb wa in asaabahaa hadduu asiib tii hore nikaaxay ahayd nikaax ma ku asiibina shubho ugu tegey wa in asaabahaa hadduu asiibo bishubhatin shubho addoontiisiiba u maleynaya maalan addoon nin kale leeyahay noqotay fa waladhu ilmihiisa minhaa addoontaa xaggeeda ay u dhashay xaggeeda ka ahaaday xurun waaye waa xor ilmahaas marka wa calayhi isagana waxaa laga rabaa qiimatuhu weladkaas qiimihiisa lisayidi yaa dushiisa ugu ahaanaya sayidkii nin dadow addoontiisii baa wax ku dhashay xor baana laga dhigayoo oo addoon loogama dhigin ninkaanoo manfacadaas waa laga tagsiiyey adna cunugan qiimihiisa ninkaan siiyo u gud qiimuu bixinayaa weladkiina waa u xor waa hadduu ugu tegey wadu shubha waay wain malaka alamata addoontii wuuba milkiyey almuطalaqata la furay bacda daalika intaa ka bacdi lam tasir uma waladin um walad lahu isaga u noqon mayso bilwaطi wadigii uu ugu tegey fi nikaaxi nikaaxi uu ugu tegey maalan addoontii uu nikaaxsaday ee ilmahan u dhashay mar dambe isagaaba milkiyo soo gatayba addoontii isaga uu nikaax la siiyey oo nikaaxsaday ilmaha u dhashay ayuu gatay ile waa gadan karaa maku xoroobaysay moogtahay waalidna maahan weladna maahan wou soo gatay marka naagtiisii addoonteeda ilmaha u dhashay ayuu soo milkiyey habbo umwelad ma la dhihi karaa marka ilmihiisa hooyo waa u tahay waa sax maa laakiin xukunkii umwelad ma qaadane taasuu rabaa inuu ka hadla lam tasil uma waladin ma noqonayso uu leeyahy um walad bilwai jimaa waigii fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa uu ugu tegey wad'igii hore ugu noqon mayso um walad wa saarad waxay ahaanaysaa uma waladin um walad bay ahaanaysaa lahu isagay u ahaanaysaa bilwai waigii bishubhati ugu wad'iyey calaa axadi اlqowleyn laba suuraan soo sheegna sooma suuradna nikaaxa ahayd suuradna maxay ahayd shubho suuraddii nikaaxa um walad uguma noqonayso addoontiisiibu u maleeyey waa u tegay ilmay u dhashay ilmihii xor waayaa layidhi qiimihiina sayidkaa siiye ilmahaas mar dambe addoontaas oo shubhada kuwad iyo soo gatay gacantiisa soo gashay ilmo isaga oo dhalay hooyo u tahay soo maa ma la dhihi karaa marka umwalad bay noqonaysaa wuxuu leeyahay umwalad waa noqonaysaa wadu shubhada calaa axadi ilqowleyni labada qowlo shaafici midkood qowlka labaadna laa tasiiru umu lahu umu ma u noqonayso waa qowlka labaad wahuwa raajixu qowlka labaadaana raajixa fi lmadhabi haddaan fiirinayb labada suuraba marka ama nikaax ha noqoto ama shubaha ku wad ilmaha ay ugu dhashay nikaaxaas hore ama shubhadaa ay ugu dhashay darteed umu ma ugu noqonayso hadduu asaga soo milkiyo dib ka soo milkiya macnuhu saas ayb ayb meeshan laftirkeeda alamat almuطalaqata uu leeyahay shardi maaha mualaqa inay ahaato xataa qeyd maaha isagoo qabo oon la furin hadduu soo gato xataa mm, shardi maaha inuu furo haddana soo gato qasab maaha isagoo qaba hadduu milkiyo xataa xukunku waa un sidaa nacan sida raajixa marka umwalad ma noqonayso labada suuraba i suurat nikaax iyo suuradda kale iyadana shubhada uu ku wadiyey ah وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه